alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wacala aalihi wa saxbihi wa salama tasliima kaiira waxaynu maanta qaadan doonnaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala amaba aynu ka bilaabi doonnaa alfarqu bayna alqawaacid alfiqhiyati walqawaacid اlusuuliya farqiga u dhaxeeya alqawaacid alfiqhiya iyo alqawaacidu alusuuliya farqiga u dhexeeya waxaad marka hore isweydiin kartaa marka horeba maxaa la iskala soo doonay oo kalifay in la yidhaahdo ha la kala saaro ama ha la garto waxa ay ku kala duwan yihiin xidhiir baa ka dhexeeya oo alqawaacid alusuuliya iyo alqawaacid alfiqhiya labaduba waxay u adeegayaan maxay fiqhiga markaa midibo dhinacbay hawsheedu iyo shaqadeedu ay khuseysaa sida awgeed in la kala saaro mid waliba bal waxay qabato wax laga ogaadaa waa muhim jiddan alqaacidatu alusuuliya shaxdaa yar aa arkaysaan halkaa alqaacida alusuuliya baa qoran khaanada kalena alqawaacid alfiqiya ba alqaacidatu alfiqiya baa qoran yani alqaacida alusuuliya khaaraddeeda waxaa lagu sheegaya wixii iyadu ay la gaarta alqaacida alfiqiyana wixii ay la gaarta waayo alqawaacid alusuuliya qawaacidda usuululfiqhiga ahi mundabitatun waa mid waxa weeye kooban maxduudatun oo la xadiday wa jus-iyaatuhaa masaa-isha hoos imanaya ama furuucda hoos imanaysa alqawaacid alusuuliyana hayru kahiiratin waa mid aan badnayn qodobka koowaad waxa weeye alqawaacid alusuuliya muntabita horta way xadisanti way xadidantah waanay koobantoo de waa la koobay way urursantah oo mundabit macneed waxa wey waa urursan tahay weeye waanay xadidan tahay masaa-isha iyo furuucda ay koobsanaysaana ma badnaba haddaynu tusaale soo qaadanno marka la yidhaahdo almru lilwujuubi de qaacida kuliya ma hadde yani qaacido shay kastaa hoos imanaya maaha keliya qaacidada maxaa hoos imanaya waxalla wixii amara marka dee furuuc may hoos iman bay ka dhigantay marka ma badna masaaisha waxa weeye ay koobsanayso waxaad u gudubtaa waynu isla akriyi labada khaanadoodbe alqawaacid alfiqhiya qawaacidda fiqhiga ahi ama fiqhiga qawaaciddiisu gayru maxduudatin horta waa min mid aan xad lahayn oo aan la xadidin oo aan la koobin bal taa iskaba dhaafa hiya kaiiratu waa cagsigeeso harkimaysa aad bay u badan tahayoo furuucda hoos imanaysa alqawaacid alfiqhiya xadba ma laha oo lama soo koobi karo qaacido la odhan karo furuucda hoos imanaysa waa intaa ma jirto intaas oo masalo kuwo hore u jiray iyo kuwo cusub iyo kuwo gadaal ka iman doonaaba meel baa looga heli karaa alqaacidata alfiqhiya laakiin qaacidada usuuliga ah iyadu waa intii lagu ogaa alamru lilwujuub mid kale lama hoosgeyn karo oo lama odhan karo ka warama waxa weeye eh, tusaale ahaan eh, masaa-ishii kale ma koobsanaysa wax cusuboo soo kordhay ma koobsanaysa waa maya amarkaasay ku egtay ama nahyigaasay ku egtay ama naskigi ama ijmaacii ama yay ku egtay laakiin alqaacidatu alfiqhiya furuucda ay koobsanaysa hoos imanaysaa mid xadlaba ma aha wax alla wixii furuucdii marka horeba ku hoos jiray iyada shabahe ee soo kordha qaacidadaas buu raacaya oo la mid noqonaya sidoo kale alqawaacid alusuuliya qawaacidda fiqhiga ahi tantabiqu waxay ku dabaqmaysaa ku daboolmaysaa calaa jamiici aljusiyaati dhammaan masaa-ishii hoos imanaysay oo dhan way wada koobsanaysaa midna ka tegi mayso qaacida usuuliga ahi yacni iyadu istinaa'aat ma yeelanayso weeye wax laga reebayaana ma jiro oo marka la yidhaahdo almru lmuطlaqu yaqtadi lwujuub amar mulaqa oo aan wujuub faa'iideynayn ma jiraya bay ka dhigantay amar kastoo mulaqa yani aan wax ahi la socon dee wujuub buu faa'iideynaya waxay ka dhigan tahay taasi dhammaan wixii ay koobsanaysay qaacidadani oo ah kullu amrin mutlaqin wuu soo gelaya mana ka bixi karo marka xaggaa marka laga eego waxay noqonaysaa tantabiqu calaa jamiici aljusiyaat dhammaan furuucdii haba koobnaato furuucdeedu illa marka hore waxaynu soo arnay furuucdeedu inay koobantay qaacida usuuliga ah hoos imanaysa ha koobnaatay intaa koobanee hoos imanaysa ayaanay waxba ka tegayn wey macnuhu waay ama alqawaacid alfiqhiya qawaacidda fiqhiga a ah miyaa faaraajixu sida raajixay waxa weeye annahaa akhariyatun aglabiyatun waa qawaacid akariyo masaa-isha inteedii badnayd ama masaa-isha aqlabkoodii unbay koobsanaysaa laakiin maxaa imanaya baynu sinu tacriifkaba hore ugu soo aragnay waxyaabaha laga soo reebayaa diin oo qaacidadii fiqiga ahayd aan soo hoosgelay marka waa qodobka labaad ee ay ku kala duwan yihiin alqawaacid alfiqhiya iyo alqawaacid alusuuliya alqawaacid alusuuliya tantabiqu calaa jamiici aljusiyaat dhammaan wixii hoos imanayey u wada koobsanaysa waxba ka tegi mayso laakiin alqawaacid alfiqiya sida raajixa khilaaf baa jiray laakiin sida raajixa waxa weeye annahaa akariyatun akari maxaa looga jeedaa dee masaa-isha intoodii badnayd ayay koobsanaysa aqlabiyana maxaa looga jeedaa way istegaysaa yani masaa-ishii furuucdii ay koobsanaysay inteedii badnayd way koobsanaysa laakiin maxaa jira waxyaaba laga soo reebayo ayaa jira taana way ku kala duwan yihin oo halka qaacidada fiqiga istinaada lede qaacidada usuuliga ay ma laha macnuhu waa sida way sidoo kale alqaacidatu alusuuliyatu qaacidada usuul fiqhiga loo nisbeeyey tahtamu waxay xoogga saartaa muhimmaddana ay siinaysaa bidalaalaati lafdi lafdiga macnihiisa macnaha lafdigu uu faa'iideynayo ayaa alqaacidatu alusuuliya ay xoogga saarta markaynu leenahay alamru lilwujuub maxay khusaysaa iyadu lafdigan amarka annahyu liltaxriim maxay ka hadlaysaa waa lafdiga nahyiga soo arki mayse almubayanu muqadamun cala almujmal tusaale ahaan maxay xoogga saaraysaa lafdigii mubayanka haddi annasu muqadamun cala aahir alaahiru muqadamun cala almuawal yacni waa alfaadi marka qawaacidda usuuliga ahi maxay xooga saaraan dalaalaat lafdi waxaa loo yaqana ama dalaalaat lalfaad oo ah ereyada macnaha ay faa'iideynayaan waalqaacidatu alfiqhiya qaacidada fiqhiga ahi tahtamu bificli lmukalaf iyadu maxay xoogga saaraysaa qofkan mukalafka ah albaaliq alcaaqil ficilkiisa iyo waxa uu samaynayo ayuu bay xoogi saaraysa tusaale ahaan amarkii siduu u fuliyey waajibkii muxuu ka yeelay muxaramkii ama wixii loo diiday muxuu ka yeelay iyadoo ficilka qofka ayay lafagurtaa oo xukun ay siisaa halka qaacidada usuuliga ahi lafdiga uun ay ka hadlaysa macnihiisa iyo waxa uu faa'iideynayo oo imika marka aynu nidhaahno tusaale ahaan alumuuru bimaqaasidiha waa qaacide sooma alumuuru bimaqaasidiha ama alacmaalu binniyaat qaacidadaasi maxay ka hadlaysaa lafdi ka hadli maysaa waxay ka hadlaysaa ficilka uu samaynayo qofka mukalafka ah maxaa la xisaabinaya maxaa la odhanaya niyadiisa dee ku xidhantay camalka uu samaynaya muxuu ku xidhan yahay niyaduu ku xidhay maxay markaa khusaysaa qaacida fiqiya waa ficilkii qofka iyo falkii ka soo furiyey iyo xukunka uu qaadanayo qaacidada usuuligayna waxa ay xoogga saartaa waxa loo yaqaano dalaalatu lafd lafdigan macnihiisa muxuu faa'iideynayaa ayay ka hadlaysa waaya alqaacidatu lusuuliya sidoo kale qaacidada usuuliga ah ama usuul fiqhiga qawaaciddiisu laa tu'khadu minha alaxkaamu axkaam lagama qaato laa tu'khadu minha alaxkaamu sharciya axkaam sharciya lagama qaato mubaasharatan si toosa si toosa qaacidada usuuliga ah xukun uga qaadan maysid kanaa xaaraan iyo kanaa waajiba midna ka qaadan maysid dee waxaanaa sunna bal iyadu waxay tahay wasiiladii iyo waddadii loo marayey xukun in lasoo saaroo la gaadho haddaa u ufiirso alqawaacid alusuuliya haayadii ma aha xukunkii iyagu ma faa'iidinaya yani xukun laga qaadan maayo laakiin waa wasiilo iyo waddo loo marayo xukun sharciga sidii loo soo saari lahaa sidaa awgeed marka aad leedahay almru lilwujuub ama annahyu liltaxriim iyadu sideeda xukun kuu siin mayso xukun kuu siin mayso laakiin maxay kaa caawinaysaa aayaadkii iyo marka aad dhuuxdo waxaad aragtay amar shay la is amrayo ayaad aragtay ama shay la isu diidayo qaraa-intiisii baad eegtay maxaa qariinoo la socota waxaa aragtay wax qarinaa inaan ili soconoo mujaradu yahay amar mujarada ama nahyi mujarada inuu yahay tusaale ahaan waxaad leedahay markaa de waa amar amarkanna waa mulaq idan dee amarkaasi wujuub buu looga jeeda waa waajib shaygaas halkeeduu soo martay marka qaacidadii usuuliga ahayd ee ahayd ana almra yaqtadii alwujuub ayaad marin ka dhigatay laakiin iyada sideeda xukun ugamaad qaadan dee soo warcad maaha marka alqawaacid alusuuliya sidooda xukun uma faa'iidinayan mubaasharatan si toos laakiin waa waddadii lagu gaadhayay xukunka in la ogaado ama alqaacidatu alfiqhiya qaacidada fiqhiga miya iyada tu'khadu minha alaxkaamu sharciyatu mubaasharatan cagsi bay ku tahay alqaacida alusuuliya xukun sharciyaa si toosa looga qaadanayaaba xukun sharciyay toos u faa'idaynaysa oo tacriifkeeda maxaynu ku soo marnay xukmun sharciyun fiqhiy aglabiyun yu'khadu minhu axkaamu juzi'iyaatin kaiira saama marka qaacidada fiqhigaah ama alqawaacid alfiqhiya iyagu waa axkaamta lafteediiba xukun baa laga qaadanayaaba toosa oo marka la yidhaahdo alaslu fi lashyaai alطahaara ama alibaaxa soo adigaa xukun ka qaatay waa xukun ah inuu daahiriyo xukun ah inuu mubaaxiyo ayaad ka qaaday marka alqawaacid alfiqhiya iyagu waa xukun baa toos looga qaadanaya halka qawaacidda usuuliga ahi ay yihiin maxay wasiiladii lagu gaari lahaa xukunka waa ka gudbi karaa waan filaya halkaa markaa waxaynu kaga soo baxnay farqiga udhexeeya bayna alqawaacid alfiqhiya walqawaacid alusuuliya qodob kaleoo muhima ayaa jira kitaabka aan ku xusnayn qodobkaasi waxa weeye alfarqu bayna alqaacidati alfiqhiyati waaldaabit alfiqhi farqiga u dhaxeeya alqaacidatu alfiqhiya oo aada soo aragtay iyo aldaabit alfiqhi ama aldawaabit alfiqhiya in farqigaa la sheegaana waa muhimun jiddan waayo sibay isu soo gudagelayaan daabitka iyo qaacidadu oo xidhiir baa ka dhexeeya daabitka waxaa la yidhaha haddaynu qeexno aldaabit alfiqhi waxaa loo yaqaanaa waa xukmun aglabiyun xukmun aglabiyun yutacarafu minhu xukmun aglabiyun yutacarafu minhu axkaamu اljuz'iyaat alfiqhiya axkaamu aljuز'iyaat alfiqhiya almutacalliqati fi baabin waaxidi min abwaab اlfiqh waa xukmu aklabiyu yutacarafu minhu axkaamu ljuziyaati alfiqhiya almutacalliqati fii baabin waaxidin min abwaab alfiqhi tacriifka haddaad eegta qaacidadii buu u yara eegi alqaacida alfiqhiya ayuu shabaha oo waxaa looga jeedaa marka la leeyahay xukmun aklabiyun de waa xukun masaa'il masaaishii hoos simanaysay inteedii badnayd buu koobsanaya yutacarafu minhu waxay la mid tahay yu'khadu minhu waxaa laga qaadanayaa daabitka axkaamu aljusiyaat alfiqhiya masaa'il fiqhiya xukunkoodii baa laga qaadanaya almutacalliqa masaaishaasoo ishaasoo xidhiidh la leh fii baabin waaxidin min abwaabi alfiqhi hal baab oo ka mid a ah abwaabtii fiqhiga ma hal mawduuc oo ka mid a ah mawaadicdii fiqhiga haddaynu ku soo dhowaano farqigu markaa muxuu noqonaya horta mid waliba daabitka iyo fiqhigu iyo qaacidadu waxay wadaagaan alqaacida alfiqhiya iyo adaabit alfiqhi waxay wadaagaan mid waliba xukun buu faa'iideynaya taa way wadaagaan oo xukun ka mid a ah masaa-ishii ayuu tilmaamaya hal shay bay ku kala duwan yihiino qaacidadu ama alqaacida alfiqhiya masaa-ishii fiqhiga inteedii badnayd baa hoos imanaysa masaaishii fiqhiga inteedii badnayd baa ku wareegaysa halka daabidku uu koobsanayo ama ay ku wareegayso keliya baab ka mida ah abwaabtii fiqhiga un markaa daabitku muxuu koobsanaya masaa'il baab gaara khuseeya ayuu u yahay qaacide ahaan oo kale halka qaacida fiqhiga iyadu ay ka ballaadhan tahay inta marka waxay ku kala duwan yihin waa furuucda iyo masaa-isha hoos dhimanaysa sidaa ogeed qaacidadu way ka ballaadhan tahay daabidka waayo qaacidada masaa-isheedu xad ma lahaddi laakiin daabidka masaa-isha iyo furuucda hoos imanaysa waa maxay waa baab gaara ah. tusaale ahaan wixii k ku saabsan ahaaro tusaale baabkii ahaarada koobsanaya ama salaada oo qura khuseeya ama soomka oo kaliya khuseeya qawaacida daabid bay inta badan culimadu isticmaalaan waayo baab qura dee waxa weeye hoos imanaya qawaaciddiisi waxa ay hoos imanayaan halka qaacidadu aanay iyadu lahayn maxay wax cayiman oo hoos iman kara yani waa waa waa fara badanta culimada qaarkoodna mabay kala saarinba daabit iyo qaacido waxay qaateen labaduba inay yihiin maxay ismaani limusaman waahid laba magacoo isku macnaa inay yihiin mutaraadifaana oo qaacida haddii aad tidhaahdo alqawaacid alfiqhiya iyo haddii aad tiaa addawaabit alfiqhiya inay isku mid midun yihiin baa culimada qaarkood ay qabaan waaya istimdaad alqawaacid alfiqhiya alqawaacid alfiqhiya halka laga soo qaatay laga soo dhambashay ile cilmigu waa inuu asal leeyi cilmi kastaa asal buu leeyiyo meel laga soo qaatay marka alqawaacid alfiqhiya halkee talow laga soo qaatay inta aynaan inta kitaabka inoogu qoran gudagelin alqawaacid alfiqhiya marka laga hadlayo istimdaadkooda iyo halka waxa weeye laga soo qaatay laba qaybood bay u qaybsamaan laba qaybood ayay u qaybsamaan nooca koowaad waxa weeye qawaacid mustamada min aaxaadiis aw min annusuus waa qawaacid laga soo qaatay axaadiistii ama aayaadkiiba qaarkood oo qaacidadaniba waxaa daliil waxay leedahay xadiid ama waxay leedahay aayad aayadda macnaheedii baa deetana qaacide laga soo dhalaaliyey ama xadiidka macnihiisi baa hee qaacide laga soo dhalaaliyo o lagala soo baxay qawaacidda nusuusta laga qaatay qaabka iyo loo siyaaqeeyo ama qaabka loo soo dhigaana waa laba midood in tusaaleaan xadiidka laftiisiiba qaacido loo bedelo sida xadiidka laa darara walaa diraara waa qaacida usuul fiqhiya laa darara walaa diraara dhinaca kale marka markaad ka eegtana maxay waaba xadiidka lafdigiisii soo maha qawaacidda qaarkood siyaaqada iyo qaabka ay ku imanayaan ama siiqada ay ku imanayaan waa naska ama xadiidka laftiisii un qaacid ahaanna in loo isticmaalo culimada qaarkoodna waxay sameeyaan xadiidkii tusaale ahaan macnihii uu faa'iideynayey baa qaacido laga dhalinaya macnihii uu faa'iideynayey ayaa qaacido laga samaynaya tusaale ahaan xadiidka inama alacmaalu binniyaat culimada qaarkood naskiisay qaateen iyo lafdiga laftiiso alacmaalu binniyaati bay qaacidadiiba ka dhigaan culimada qaarkoodna macnihii inama alacmaalu binniyaati xadiidka macnihiisiibay qaateenoo say qaacide ka soo saareen alumuuru bimaqaasidiha haddaba waxaad ogaataa labada qaacido seeskoodu waa xadiidka laakiin qaabka loo dhigay unbaa midna ay noqotay xadiidka alfaadii siin la adeegsaday midna ay noqotay maxay in macnihii xadiidka qaacide laga dhaliyo alumuuru bimaqaasidiha tusaala qawaacidda nooca labaad waa qawaacid intaan intaa u gudbin ka gudbin waxaa jira yani culamada qaarkood baa kutub ka qoray qawaacidda fiqhiga ah ee laga soo dhambashay amaba salka ku leh xadiid ka mid a ah axaadiista nabiga alayh isalaatu wasalaam waa dhinac waa ka qaacida dhinacna waa ka xadiid ama qaacidada macnaheedii baa wuxuu yani yahay xadiidkii ayaa laga soo qaatay sida awgeed deetana waxaa lasame laga sameeyey qaacidada ama laga dhalaaliyo sheekhii la odhan jiray almaqari almaqari wuxuu ka mid yahay culimada maalikiyada waxa uu qoray kitaabka la yidhaahdo camalu man abba liman axabba ama camalu man abba liman xabba labadaba waa loo dabdiyey camalu man abba liman axabba wuxuu ku ururiyey waxaa loo yaqaano alkuliyaat alfiqhiya oo uga jeedo qawaaciddii fiqhiga dabeeta waxa uu sameeyey baab ka mid a ah ama fasal ka mid ah fusuusha kitaabka ayaa waxa uu kaga hadlayaa oo uu ku faahfaahinaya qawaacida yacni laga soo dhambashay axaadiidta ama xadiidka laftiisiiba dee qaacide laga dhigay amaba macnihii xadiidka qaacide laga soo saaray waana kitaab waxa weeye dee maطbuuca oo mutawafir oo la heli karo marka qaacida nooca koobaad maxaynu nidhi waa noocaa ah dee waa naskaasaa laga soo qaatay xadiid ama aayad macnaheed baa laga soo qaatay salaha nooca labaadee qawaaciddu waxa weeye waa qawaacidun fiqhiyatun mabniyatun cala altatabbuci waalistiqraa waa qawaacid fiqhiya oo ku dhisan dabagal iyo baadhitaan culimmadu ay sameeyeen dabeeta waxaa u soo baxday markii baadhitaan masaa-ishii lagu sameeyey ila masaa-isha iyo furuucda fiqigaa marka hore la baadhaya maogtay furuucda fiqigaa wixii isku mid ah baa dabeetana loo samaynaya maxay qaacida ay wada hoos iman karaan oo soo dhawaysadee xukunkoodii marka qawaacidda qaarkood waxay ku binaysan tahay tatabuc iyo istiqraa dabagal la dabagalay oo la baadhay ayaa qawaaciddaasi culimmadu ay kula soo baxeen oo markii ay masaa-ishii eegeen ee masaa-ishii kuwii is-shabahaya kuwii isku midkaa fiqigaa la eegay baa waxaa la ysla gartay amaba la go-aamiyey in la siiyo maxay lafdi kooban oo qaacido u noqon karo oo soo dhaweynaya markaa masaa-isha xukunkoodii oo ay wada hoos iman karaan masaa-ishaasina de waa badan yihi oo tusaale ahaan alyaqiinu laa yazuulu bishak dee xadiis sidaa u sheegaya ma ma jiro ama lafd alfaadda adeegsanaya laakiin axaadiistii markii la tatabucay ama macnahoodii la yaro dhuuxay ama si guud baa dabeetana qaacidada lasoo soo dhaariyo la soo baxay marka qawaaciddu labadaasay u kala baxaan tatabuca iyo istiqraaguna waa daliildee wax lagu banayn karo oo masaa'il badan oo fiqhiya oo qaarkood caqadi ay yihiin tawxiidka ay taabanayaan baa mabniyatun calaa tatabuc walistiqraac ku dhisan maxay dabagal iyo baadhitaan lagu sameeyey oo markaynu ka hadlayno tawxiidka aqsaamtiisa tawxiid arububiya aluluhiya alasmaa wasifaat ma aayad sidaa u dhigtay baa jirta ya miyaynu haynaa aayad o dhan si tawxiidku waa saddex ama xadiid waana tawxiid aluluhiya iyo arububiya alasmaa wasifaat ya may laakiin markii nusuusta la dhuuxay ee istiqraa iyo dabagal lagu sameeyey baa waxaa soo baxdo culimadu ay ogaadeen qaababka iyo noocyada ilaahay loo keliyeynaya inay saddexdaa ku wareegayaan inay saddexdaa nooc ku wareegayaan marka tatabuc iyo istiqraagu waa wax axkaam lagu banaynayo wey waa daliil fiqhiga soo maad xaydka muddadiisa ka war axkaa yani muddat lxayd aqalu muddat alxayd waa yowmu waleyla soo ma ma xadiid baa sheegay maya ma aayad baa sheegtay maya maxaa lagu ogaada dabagal baa lagu sameeyey dee soo ma baadhitaan dumarkii baa la waraystay in ka mid a ah, ama qeyb ka mida ah dabeetana waxaa la isla ogaaday baadhitaanka iyo istidlaaca la sameeyey in muddada ugu yara ay tahay yowmun wa leyla ayaa dee soo caddaatay marka qawaacidda fiqhiga qaarkood baa tatabuc istiqraaga ku salaysan oo culimmadu markii ay dabagal ku sameeyeen in furuucdii fiqiga faraha badnaydna ay eegeen waxaa u noqon kara qaacide ee xukun mideeya u samayn karana ay markaasi la soo bixin marka oo ay soo saareen marka tatabuca iyo istiqraaguna wa marka dadka qaarkood ba waxaa laga yaaba inaad aragto tawxiidka oo kale aqsaamtiisa markay ka hadlayaan weliba ashaaciradu waxay dhahan tawxiidkiiba ilaahay baa saddex loo qaybiyay bay dhahan usama hadda xaggan kale kasoo wareegay ha kuwan ilaahay saddexda nooc u qaybinaya hadda ogo oo ogow oo iyaga laftooda tawxiidka way qaybiyeen isuma ya marka koodu muxuu noqonaya waxay ku odhanayaan bitatabuci walistiqraa baa lagu ogaaday haddama kanaa lagu soo ogaado wax kale waa ta labaade dee tawxiidkii baa la qaybiyey waa qaabka ilaahay loo keliyeynayo ayaa saddexda noocu ku wareegaya dee ilaahay baa saddex noqday maaha macno laakiin dadkan dee iska caamadaabi waxaa ku haruursadan qof aqoon leh waxaa ulama iman karaan iyagu waabay sii badiyeen shan iyo waxbay gaadhsiiyeen marka inay dadka kuba eedeeyaan ma aha tanna tawxiidka in shan saddexda nooc loo qaybiyaana de waa mid aayaadkii axaadiitaba macnahooda lagala soo baxay markii la dhuuxay haddaba tustamadu waxaa laga soo qaatay ama laga soo dhambashay alqawaacid alfiqhiya min kow alkitaab kitaabka qur-aanka ah laba asunna sunnada nabiga calayhi isalaatu wasalaam saddex alijmac ijmaaci culimada afar aahaaru asaxaabati wataabiciina radia allahu canhum waraximahum allah aahaartii iyo hadalladii saxaabada taabiciinta wa aqwaali lmujtahidiina iyo culimmadii mujtahidiinta ahaa aqwaashoodii iyo hadalladoodii ayaa laga soo qaatay macnuhu waxa weeye qawaaciddii ayaa intan isugu jira oo qaar baa laga soo qaatay kitaabka qur-aanka aayaadka macaanidoodii markii la dhuuxay qaar baa laga soo qaatay axaadiidta oo naskii xadiidkaba qaacido laga dhigay ama macnihii xadiidka qaacido laga soo saaray qaar baa ijmaacaadkii culimmada markii la fiiriyey qaacido lagala soo baxay hadalladii saxaabada qaarkood markii la dhuuxay ama loo fiirsaday iyo siday u badnaayeen ayaa qaacide laga dheliyey culimadii mujtahidiinta darajatul ijtihaad gaadhay sidaasi la eg marka qawaacidda fiqhigaahi intaas unbay waxa weeye ku wareegeysaa waxaan filayaa waktigii baa inaga dhacay hada wbillahi tawfiiq wsala allahuma cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira